وعن jaabirin radي الlahu tacaalى canhu ana rajula sأla nab sl sl can sharaabin axaadiiii o dhan buu sheeku marka faylgeliyey suu kugu khatimo hawsha ooda muran ba oga keenin can sharaabin baa la weydiiyey yashrabuunahu ay ku cabaan biardihim min adura oo laga sameeye galeyda ama yaryaraha laga sameeyo yuqaal lahu leeya almizru waa noocii khamrada magac bay leedahay intaasu magac baa loo bixiyahay ila hadda baashu imsa nooc bay leedahay magac bay leedahay intaasu magac baa loo bixinaya ayib faqaala nabig wuxuu uhi amuskirun huwa ma lagu sarqaamaa wax ma sarqaamiya isagu qaala nacam faqaala kullu muskirin xaraam ina eh, cala allahi cahdan ilaahay ballan buu qaaday liman duul u qaaday yashrabu almuskira caba an yasqiyahu inuu ka waraabiya ballan ah min tiinati alkhabaal ruux kastoo maandooriye caba inuu ilaahay ka waraabiyo tiinata alkhabaal dhoobada khabaal la yidhahdo inuu ka cabo oo la cabsiiyaa ballan ilahay ku qaaday qaaluu yaa rasuul allah intaa garanayay wamaa tiinatu alkhabaal dhoobada qabaa la yidhaahdo maxay tahay noo jilcinabi allow qaala wuxuu ihi caraqu ahli naar wey dhiidatulkhabaal ma doonaysaan waa dhididka ahlunaarka ka baxa la cabsiinhayaa dhididka iyo carunka iyo milka iyo dhacaanka ka baxa ahlunaarka baa la cabsiin aw cusaaratu ahli naar ciyaadan bilah rawahu muslim fi saxiixi laakiin waa ninkii aan ka toobad keenin ninkii hadda kahor intuu cabay ka toobad keenay hawshan ooma taallo kufriga ilaah tooba ku dhaafa in allaha yakfiru dunuuba jamiican laakiin haddaadan ka toobad keenin mustaxiqun lilwaciid baa tahay laakiin taxta mashii'at illah in shaa cafaka wain shaa caqabak wa ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu laakiin cahdi iyo ballan bay u egta hawshan hawl adag wey qaala kullu mukhamarin shay kastoo miirka daboola ama la khamreeye khamrun wa kullu muskirin xaraam mukhamarku waa shayga la khamiiriyey la daboolay ee la diyaariyey ee la walaaqay ayib khamrun wa kullu muskirin xaraam rawa abu daawuud dacfiba ku jira xadidka abu daawud ee dambe walaxaadiiu fi hada albaab axaadiista ku timid baabkan khamrada iyo muskiraadka maandooriyaasha kaiiratun waa fara badan tahay hal masale laga soo reebay qaybta maandooriyaha khamrada asalka ahayn khamrada caadiga aan ahayn ee mukhadiraadka binjiga iyo dhakhaatiirtu inay isticmaalaan culama badankood waa fasaxeen ruuxa qalitaankiisu uu khatarka yahay wadnaha laga qalayo haddaan la suuxinin waxa lagugu suuxin waa maandooriye la soco waxyaabaha ruuxa lagu suuxi waa maandooriye mukhadiraad baa loo yaqaanaa ruuxa wadnaha laga qalay matalan ama kelyahoo kale laga qalay muxuu ahay beerta iyo meelaha halees laga qalay wuxuu loo baahan yahay inuu noqdo waxba ruuxan dhaqaaqayn far aan nuuxinayn in yar hadduu dhaqaaqo birta ku khaldanto taabtaalis wey cindahaa waa daruura in la isticmaal mukhadiraadka culmad waa fasaxeen kulligood haddaad joogaaye hadday xaajo jirto laakiin laga kaaftoomi karo ruuxa isagoon la takhdiirin oon la suuxinin baa la qali karaa laakiin wuxuu kala kulmayaa qalitaanka noocaasa mashaqa adag oo daran xaajaa timid wahunaa waxaa bannaan ruuxa in la suxiyo lilxaajati asharciya haddii ruuxa la qali karo biduuni mashaqa in la isticmaalo xaaraan wey in la suxina waa xaaraan lianna alasla maxaa weeye muxuu ahay fi lmukhadaraat waa maxay ataxriim daruura ama xaaja caama muluxoo daran baa loo banayn karaa inkastoo sheekh moxamed mukhtaar ashanqidi kitaabkiisa ajaraxaat dabiya uu leyahy wa atarha fi lfiq islaami uu leeyahay xataa markay xaajo jirto yasiiraba ha noqotee qismi yar oon badnayn oo xubinka ku eg baa la suuxin karaa inta un lagaa qalhaya keliya lianna alxaaja tuqadaru biqadariha halkaas isagu maraya laakiin labada eh, masale waxaan ka ahayna hore xaaraan wey sababka ah ya sheekh binjigu waa kii haddaan kuu sheegahay sheekh baalka qobada qobada midhaheeda way binjigu wax kale ah. ma ah midho yarar madmadow buu leeyahay marka soomaaliya aad ba oga baxaaba berlin way yaqaanaan ya aad ba oga baxaa wuu ku yaala sooma ah, waa ku yaala bocboc u egyahay baalkan eh, geed geed waxaa weeyaan wuxuu u baxaa geed si weyn ma ah geed jini dad ba u yaqaan geed jini ba utaqana laga yaqaan hmm. annagu qof baan dhihi jiray ma aqaan haddee caleen ballaaran gacantaan la eg oo shan farood leh ayuu bixiyaa midho kuusan oo u eg midhahii sidii baashii eh, gacandhe u eg gacandhe weynaatay u eg buu bixinaya oo wuxuu leeyahay gas buu leeyahay dhudhuuban kadib baa la kala jebiyaa midho yaroo mid madow gudaha ku leh midhahaas waa midhaha khatarta ay dadka baabi'iye mhm. wlaxaadiiu fi hada albaabi kaiiratuhu mustafiida jamaca rasul sal slam rasuulka ilah wuu jamciye meel buu ku ururiyey bimaa buu ku jamciyey uutiyahu la siiyey min jawaamic alkalim muxuuna ku ururiyey kulamaa gata alcaqla wax kastoo caqliga daboola oo dahaadha wa askara ruuxa sarqaamiyo waala lamyuu nabiga ku ururiye haadihi amr walam yufarina ma kala qaadan bayna nawcin wa nawc kuma kala qaadin ayb tirin hebel hebele lama tiro koobi karo ilaa qiyaami saaca khabarha iman nooc kalaa iman dadku dembiye cusub bay geli maandaru cusub baa soo kordhi magacyahan lama tirin karo xawaadisu nihaaya ma laha waa in qaacida lagu siiyo kuliya farac kasta aad u celiso walaa taiira taiir ma laha raadayn ma laha ku sheekhu likowni shaygu u yahay ma'kuulan aw mashruuban ha eegi wax ma la cabaa ma la cunaa halku taalama maandooriye ma yahay ka raac ayb calaa ana alkhamra khamra waay weliba iyadoo mararka qaarkood qad yustabaqu biha in wax lagu koosartaba laga yaababa khamrada asalkeeda la cabi jiray baa mar laga dhiganaya iidaar iyo laga dhiganaya koosar dad baa canjarada ku darsanaya oo raashinka ku shubanhaya oo beriiska ku goosanhaya bal si adugu oo sidii sharaabka intay u shubtaan beriiskii hilibka ku cun ama ku daaranba sida canjarada ku qoysanhaya ku daaran intay rootiga gashanhaya adiga maogtahay qaabka loo cuno hawl ku taalla ma ah meeshan khamraa ku xukunta qaabki doon ha loo cuno wa hadi alxashiishatu xashiishadan lafteeda ay sheegaysaan asalkeeda ingegan qalalanaya iska adkaha ah qad tudaabu in la dhalaaliya laga yaabaa oo lagu qooyo fi lmaai wa biyo intii lagu qaso oo la dhalaaliyo oo la milo markay milanta in la cabaa laga yaabaa faalkhamru khamradu yushrab waa la cabaa wa waa la cunaa waalxashiishatu tu'kal wa wa kullu dalika xaraam wa lam yatakalam almutaqadimuuna fi khusuusiha culummadii horeysay waxaysan oga hadlin xashiisho gooni ahaan iyo si gaar ahneed liannahu maxaa yeeley inamaa xadaa akluha cunitaankeedu iyo isticmaalkooda xashiisha waxay timid min qariibin waa dhaweyto fi awaakhiri almiati sadis lix boqol marka la maray hijradii lix boqol dhammaadkeedi marka la maray baashaad bilaabatay tataar baana keenay ninkii gaaladaha ee beriga eshiya ka soo ba caalam islami keenay aw qariiban min dalika ama xilligaa xilli ku dhow bay timid kamaa anahu qad uxdisat waxaa sidoo kale lasoo darisiiyo la bilaabay ashribatun muskira cabitaanaha dadka weerariyo lagu sarqaamo bacda anabiy nabiga dabadi imisaa yimid muxuu ahaaye muskir ayb laakiin nabigu qaaciduu ka dhigay qaacidama kuwada xarayana kulligood wa kulluhaa dhammaanteed wixii nabiga ka dambeeyey iyo wixii qarnigii lixaad yimid iyo kuwa hadda cusub iyo kuwa hadda jira caalamkaanu marayno qarni alxadi walcishruun ama qarn muxuu aha alkhamis cashar min alhijra kulluhaa daakhilatun fi lkalimi aljawaamic yani fi lqawaacid alkuliya wey nabigu uu dhigay kullu muskirin khamr wa kullu muskirin xaraam min alkitaabi wاsunati hada wbillahi towfiiq لله رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل من الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع xuduudi baynu kusoo jiray qismi lxuduud xuquuqdii caamka ahayd sheekhu wuxu uhi wa min alxuduudi waxaa ka mid ah allatii xuduuddaasoo jaa-a biha alkitaabu wasunna sunnada nabi maxamed sal ly slam iyo kitaabka qur-aanka ay ku yimaadeen ay keeneen ay ka hadleen wa ajmaca calayha almuslimuuna muslimiintuna isku raaceen inuu xad jira yaho waajib ah xaddu lqadfi wey jaa xadkeeda ruuxa marka zina lagu tuuro oo la yidhahda dhilay baatay ama sharmuud baatay ama waad dinaysata ama haweeney ha noqdo ama lab ha noqdee ama khaniisnimo lagu sheega labada arrimood weeye xadulqadfi baa waajibhaya <clears throat> suuratu nuur baana qaadaa dhigtay masalada ayada ah faidaa qadafa arajulu muxsanan hadduu ninku qadfo muxsanan aw muxsinan oo cafiifan ah ruuxa cafiifka almuxsan huna aw almuxsin waa ruuxa cafiifka dhowrsan can izina muxsanka aanu soo maraynay fii baabi zina wuxuu ahaa midka guursaday nikaax saxiixa galmana la yimid hadda farqi baa udhexeeya bizina haddii lagu galo lagu sheego aw illiwaati ama khaniisnimo lagu sheego wajaba calayhi ninka raamiga ee qaadifka waxaa ku waajiba alxaddu hamaanuuna jalda sideetan shaabuug baa lagu dhafan oo karbaash walmuxsanu huna alxuru alcafiif wey ninka dhowrsoon ee xorka weeyaan addoonkii baa ka baxay waa inuu xor yahay shardi wey xaggana cafiif yahay wa fii baabi sidoo kale waxaa lamid a alxor alcafiifa wa fii baabi xaddi zinaa muxsanku wuxuu ahaa huwa aladii waطi'a waطa'an waian kaamilan fii nikaaxin taamin ayuu ahaa farqi baa u dhexeeya marka bictibaaraat idan marka eh, axad baaliq ah oo lab labiyo dhadigba xaggana cafiif ah oon zino lagu ogeyn haddaad ku sheegto markaasi zino ama aada ku sheegto muxuu ahaay liwaad bayina lagaa rabaa arbaca shuhadaa baanu kaa doonayna haddaad afar markhaati a keeni weydo ninkaad wax ku sheegtana qiran waaye waxaad ku sheegtay markaa amaanuuna jalda ku saaran oo ku salaaxaysa meel ay u dhaqaaqin lama arko sidaasna culamadu ku ijmaaceen shaaficiya alxanaabila maalikiya xanafiya keyrkoodba daahiriyada qaybo ka mid a khaasatan ibnu xasm ba wuxuu qabaa xaddulqadfigu wuxuu gooni ku yahay marka gabadh muslimadoo cafiifa zina lagu sheego qur-aankuna taasuu ka hadlay buu leehay amaa ninka cafiifka xorkee baaliqa ah asagoo haddii leedahay muxuuaha zaani baa tahay ama luuti baa tahay war caddayn keen weeye caddayn waa iska lahaa xanaaq baagakana waa caraatamayay idan xoogow idmin iyo tacsiir unbaad leedahay mooyee xadulqadfi laga oofin maayo isw daahiriyadu ay qabaan qeybo ka mid a ah, aad baana loo naqdiyey waa madhab markaa daciifa jiddan wey madhabka daahiriyada isku mid weeye asal waxaa weye wixii axkaame rag loo sheego dumarkuna waa ku jiraa wixii axkaame dumar la siiyana ragguna waa ku jiraa inama anisaau shaqaa'iqu rijaal ilaa la helo daliil cad oo kala saara laa ijmaac walaa qiyaas walaa naqli saxiixa ma jiro idan xadulqadfi sidaas weeye hadduu marka uu yahay qadfi sariixana labaa loo qaybay qadfi sariixa iyo qadfi ayri sariix hadduu qadfi cad yahay muran ma lahaad hadduu qadfi hayru sariix yahayna nafsa shay wey idinkoo mur mahayaa tiri kolley anuu aabbahay dhilay ma ahay bimacnaa waxaa weeye adiga aabbahabaa muxuu ahaay meelahaas haweenka dabaxdi jiray ayib anugu sharmuutay ma dhalin baa tiri waxaad oga jeedaa hooyadaabaa waxa kale ah oo nooca kale ah yacni qadfka sariixa iyo midka hayru sariixaba sida sawaabka xad baa kaa waajibahaya xad lqadf waana siday saxaabada ku tageen wey shaaficiyada isku wareeriso maslada ku rafaadeen laakiin saasa sawaaba faslun waama almacaasi fasalka dambe waxaa bilaabanaya xuduudi kale eh, tacziiraadka faslu tacziir wey atacziir edbin dembiye la galo oon sharcigu wax xada uusan ka ratibin baa jira go-an ayib laakiin adila caama ah laga qaatay inay ganaax iyo tacziirladii edbin macaasidu la galay saddex qaybood wey marka laga fiiriyo xagga xuduudda waa saddex qaybood macaasi iyo dunuub ilaahay subxaanahu wa tacaala xad uu ka ratibay kafaarana aan lahayn fiiha xuduudun walaysa fiiha kafaaraat kaasariqati washurbi wazina walqadf dunuubta noocaasa xad baa ka waajiba laakiin kafaara ma laha waa ogtihi nooca labaad waa dunuub kafaaray leedahay oo ilaahay kafaara gud buu ka ratibay sharcigu kafaaruu sheegay laakiin xad muqadara ma laha kalwai fii nahaari ramadaan bil ramadaan daaxaaskaad u galmooto maxaan leenahay dembi weeye macsiya kabiira min alkabaa'ir maalin waajib oo ku saaraa soomkii in galma lagu jabiyaay ayib kafaara ka waajibtay oo ilahay nabigu kafaaro ka ratibay xadika abi hurayra saxiixayn laakiin xad ma laha wakadalika muxuu ahay alwatu fi lixraam adoo xaajo oo muctamira baad islaamta isku laabtay idan maxaan leenahay waa dembi laakiin kafaaro iyo fidyaa marka waajiba mooyeene xad waajibi maayo nooca saddexaad ee dunuubta waa dunuubun laa xadda fiiha walaa kafaara waa dunuuban xadna lahayn kafaarana aan lahayn sida matalan ka wai ilamati almushtaraka addoon aynu isla lahayn inagu oo adna aan sheer ku lahaa adna aad sahmi ku lahayn ninkana qori ku lahaa baan keligii ka farxashay wuxuu waa dembi laakiin eh, kafaarana ma laha dembiga asaga ah xadna ma laha saa marka la yidhi ma aha laga toobadkeenima waa laga toobadkeeni toobaddu waa gooni dembaad gasho wey ee waxaa laga hadlaya xagga tacsiirta iyo dawladdu waxay kuu qabsano ama laguu daba taagan yahi oo kale alla un mooyeen ma jira wey waxaa lamid ah qubla waa dunuubtaasay u badan tahayba haweenay ajnabiyo dhunkato adoo salaama muxuu ahaaye adoo isku gubo oo muxuu ahaaye xabadka saara adoo tataabta way fara badan yihiin dunuubtoo dhan baa u badan dunuub aan lahayn kafaaro iyo muxuu ahaaye sakhaa'irteeda iyo kaba'irteedaba way u badan yihiin aan lahayn kafaar iyo xad laakiin towba ayaa waajibaysa idan nooca koobaad eenu soo marray ee lahaa xadka kafaarana aan lahayn alxaddu yugni can alkafaara walxaddu yugni can alkafaarati watacziir mar haddii ilaahay xad ka ratabay dunuubtaan soo marray ay xadkaa kugu filan lagaa afinaya mana dhac waxaa soo haray labada noocee dambe noocii aan kafaara lahay xadna aan lahayn iyo nooci lahaa kafaarada aan xad lahayn labadaa dambe midka dambe saddexaad asagu qowlan waaxidan tajibu yajibu fiihi tacsiir dunuubta aan kafaarada lahayn xuduudna aan lahayn tacsiir iyo edbin baa ka waajibta ama meeshaa ka bannaan oo ka imanaysa calaa qowleyn waxaa kuu soo haray dunuubtii macaasidii aan lahayn xadka kafaaraan lahayd waxay culimmadu leeyihiin hal ilkafaaratu tugni can اtacziir ilan kafaara ka waajibtay ayib maxaa ka mid ah ku misaalinay kalwai fi nahaari ramadaan kafaara waajibtay cidqu raqaba hadii la waayo mxuu ahay laawadi waayo siyaamu shahrayni mutataabicayn haddii la awoodi waayo icaamu sitiina miskiina kafaara waajibtay kafaaradaani makaaga filan tacziiroo ninkii nahaaru ramadaan galmooday ama isagoo muxrima muxuu ahaay galmooday sidii odaygii hindiga mxuu ahaay fi yowmi carafa islaantii ka dulmadoobaad waa sidee baa layidhi xaaji baan rabaa inu calool gala bu nin xaaji ah oo barakaysan wadaadna wuxuu sheegaya in xaramkaba iyagoo mxuu ahaay isu galmoonhay lakala qabto qolii hindiba lakala fujin waayo xataa booliska laiskugu yeeha kala jiida ma jirto khayrka noo diidayin bale waa daalimiin fajaraa ree ahlu sacuud khayrka iyo ilmaha calool galahaya ahlu khayrka awliyada ah baynaga kala futinhayaan almuhim kafaaro inay waajibi la garay oo fidya meesha ka waajibi laakiin kafaaradaasi ma ridaysaa tacziir mise tacziir waa laabudda fiihi qowlaan dunuubta kafaara mooyaan aan xuduudda lahayn hayalkafaaratu tuqni can atacziir waa masale khilaafiya qowlaan baa ku jira waxaa ku yimid dunuubta kafaara aan lahayn xuduudna aan lahayn tacziir baa ka waajiba qowlan waaxidan khulaasadu waa inahaas tan marka tacziirta leh yaa waxaan leenahay tacsiirta mawaajib baa kalxaddi falaa yajuusu tarku iطlaaqan laa liimaamin walaa ligayrihi mise tacsiirtu waxay u noqon xasaba ra'yi alimaami waalqaadi waalxaakim aw almujtahid oo hadduu maslaxa u arka ninka in la tacsiirna waa tacsiirahaya hadduu u arka wanaag iyo dana inay tahay in layska daayo lacanaanto uun ayib ayib laba qowl baa ku jirta qowl jumhuur waxaa weeye tacsiirtu dhici mayso dunuubta aan kafaana lahayn xadna aan lahayn tacsiir baa waajibi kalxuduud falaa yajuusu isqaaطuha walaa tacdiiluha ama shaafici waman taabacahu waxay leeyihiin altacziiraat fi hadi اlmasaa'il takhdac lira'yi اlmujtahidiin alimaam qayim baa faafahiyay masaa'ilkaas iclaam اlwaaqiciinka majaladka saddexaad saddex boqol afartan iyo laba wix ka dambeeya sheekhu marka tii buu hadda khulaasanaya wa ama almacaasi alati laysa fiiha xadun muqadar macaasida iyo dunuubta aan lahayn xad muqadara walaa kafaara fidya iyo madax furashana aan lahayn kaladii yuqabilu asabiya sida ilmaha yarka ruuxa dhunkaday u dhunkaday muxuu ahaayey lishahwa hawe gabadh yar ama kura yar oo bocbocood ah baa lishahwatin iyo dareen u dhunkatay ayb marka macsiyo weeye hadi hadday raxmatan iyo riqa tahayna dhib ma laha ayb laba kale masalo wey iyo walmar'ata alajnabiyata haweeney ajnabi ah aw amase yubaashiru gacan mariyey ama muxuu ahay la baashaala haweeney ajnabiyada bilaa jimaacan aan aw amase ya'kulu maa laa yaxilu waxaan bannaanayn buu cunay ka dami sidii dhiigga oo kale dhiigga xaaraantaabuu sheekh u jeedaade dhiiggi bannaanaa ma aha ile dhiig bannaan baa jira ogtin bay la tahay iyo walmaytati baktibu cunay aan daruuro ku kalifin maytadii xaaraanteed buu sheekh u jeeda aw amase yaqdifu annaasa dadku wuxuu ku eh, jaa-ifeeyey oo ku caayay bikayri zina waxaan zina ahayn ximaar iyo kelbi iyo nijaas baa tahay buui iyo muxuu ahay doofaar baa tahay iyo howlu way fara ma og aw amase yasriqu wuxuu xaday min gayri xirzin meelaan eh, ilaashan ahayn oon xifdi ahayn oo khasnad iyo hanti meel dhiga meelaan ahayn buu ka qaaday ila wixii laxadahaya waa inaga soo mara waa in khufyo lagu qaado min xirzi misl laga qaado wuxuu waa inuu eh, nisaab gaaro wuxuu waa inuu baaliqo yahay caaqila mukalaf waa inaga soo marray wixii waad xaday xatooyadu sagiiratan wa kabiiratan waa xaraan waa kabiira meelkabaad intay doona hala ekaato laakiin xadku qaybtu ka waajibaha qayb khaas ah ee tii xad uusan ka waajibin way bannaan tahay maaha macnuhu aw mase shayan yasiiran buu qaaday waxaan nisaab dhanayn buu qaaday nisaab wax ka yar buu qaaday aw yakuuna amaanatahu ammaanad loo dhiibay buu khaaimay nin la aaminay baa wixii buu kala wareejiyey ayib ka wulaati amwaali bayt ilmaal sidaa nimanka masuulka mas-uuliyiinta ka ah hantida muslimiinta nin kastoo xil aan u dhiibanoo ku caddaatay in la tacsiiraa bannaan la ganaaxo la la jilciyo waa badan yihiin marka iyo walwuquufi jamcu waqfin waqfiga aaminka ah oo loo dhiibay inuu xoolaha awqaaftae khayriga muslimiinta u dhexeeya ilaaliyo tiibuu marka kala dusiyey wa maal iyo xoolo agoon wa naxwi dalika idaa khaanuu fiiha kulligoodba markay khaa'imaan hantidii lagu ammaanaystay xilkii lagu dhiibtay baad khaaintay nafsa shay xoolihii baad khaaintay nafsa shay waa lagaa oofin tacziir baa waajiba usuul bay leedahay nabigu tacziirta waa yaqaan ayib wakalwukalaa'i washurakaai idaa khaanuu iyo wakiilahoo kale iyo dadka shirkada ah hadday barhkood ku kala khaymaan wakiilkiibaa kii muwakilkiisa khayaamay shurakadii ayay shirkayn doon ha noqoto shirkat lwujuuh shirkat lacyaan amwaal abdaan noocii doon ha noqoto shirka mufaawada almuhim jamiic sharikaat wixii noo dhexeeyey baa mid kamida ah xoogow khayaamay gacan goyn maynin lakin wuxuu leeyahay tacziir awse yagushu wuxuu khayaamaa fii mucaamalati mucaamalada ganacsigiisibuu khayaana ka dhammaan layahay kaladiina yawishuuna fi lacimati wاhiyaab sida kuwa dharka iyo mxuu ahaye raashiimaha ummadda ku qaaima sicurasusuqa joogan qaali ummadda ku xaabinhaya khayaanow qarinhaya bahal dhacaybuu ummadda u qarinhaya daawo mxuu ahaaye sanad hore dhacdaybuu sharooto cusub noogu dhesinhaya iyo mxuu ahaaye taarikh cusub noogu dhejinhaya dhar feeg ah oo jiniis ah buu nooga dhigaya bahal orjina cajab qaba oo asal ah waxaasoo dhan marka waaa la in la edbiyo ay wadaadu u gacan qaadaan iyo wanaxwi dalik aw amase yutafifu lkayla aalatu beega ayuu nusqaamiyaa iyo walmiisaana miisaanka aw yashhadu bizuur ama markhaati beelaad buu furaa meel kasta waa taagan anun baa markhaati ah buu la soo taagan yahay ilaa waagi dambe fuqadu ay yidhahdeen mutaaqiriintu kullu man yashhad cinda alxukaama walqudaad fahuwa faasiq wadaad baa fahm waaya mutaakhiroo dambe oo xilligeena jooga mid baa u fasir wuxuu ihi waagi dambe wixii qarnigii afraadba ka dambeeyey dadkan maxkamadaha iyo meelaha qadaha iyo taagan oo marhaatiga la tagaan haaliban dad been badan wey oo khaa'imiina oo tuuga ama rishwo qaata ama laaluush la siiyo ayib aw mase wuxuu caramariyaa ummadda shahaadata zuur asagu ma markhaati beenaad furi maayo laakiin mid miskiin soo kaxayn wax badan fahmin xooga baa lagu siinaya markhaatigan kaala fur kaale hawsha markhaati ka noqo kaale waxaan ka maragac dhima ka maragaca mid iska bahan soo kaxaynhaya marka u caramarinhaya ummadda hawshii ku qalqaalinhaya amase yartashii wuxuu ka rashwo qaataa fii xukmi xukumkiisa garba geli mahayo xaajo ilaa uu rashwo qaato wax kuu dhammayn mayo ilaad xoogu dhiibto waraaq feermayn mahayo oo xafiis u diri mahayo oo wax ka socon lama ilaa xoogow biyo lagu shubto kaa markaas waxaa weeyaan waa dembi aan xadna lahayn kafaarana lahayn waxaa ka waajibay atacziir aw yaxkuma bigayri maa anzala allahu subxaanahu wa tacaala ama wuxuu ku xukumhayaa waxaan alla dejinay waxaanba wax ku xukumay ayib asna kaasi xad ma laha kafaarana ma laha marka waa la tacsiirahaya waa qismigii uu sheekhu ujeedaa macsiyada ahayd haddaad tiraada sheekhu idlaaq buu ujeeda halis wey maxaa yeelay waxaa u yimid matalan xaakimkii ama qaadigii dad khamra isku haysta niman ku dhegan wadaaddaa nin khamru cabay war khamra ma cabta hawaan cabay markaasuu laa xadda fi lkhamri khamra xad ma laha ninkan la garaacmay waa fasaxanya baan xukumay qaadli baan ahay ishtaquulila fi hada alxaakim xaakimkan maxaad ka leediin xakama bikayri ma anzala allah haddaad ka shekeya inuu gaal yahay idinkaan idin xukumaya galabta hawsha in la fahmo mogta masaa'ilka culamadu markay idlaaqaan waxay u jeedaan in la fahmo wey masaa'il aan xad lahayn tacsiirna lahayn buu sheekhu ka hadli oo markay masaladu tahay kabiira min alkabaar ama kufri duuna kufr buu sheekhu ka hadlaya ama markay kufri tahay abadna waaba gaaliba riddo wey xaddu ridda ka waajibahay nin xaaskiisii cubuda ku dhegan buu yaa yimid qaadigu yimid muxuu way zinaysatay nama zinaysata waan zinaystay waan gogal dhaaf baan sameeyey miyaa lagu qasbay maya anaa raalli ahaa saaxiib baan ahayn waa hore ninka waan isku fiicnay marka intuu odaygu maqnaa baan xoogo burdhaglaysanhay ma saasaa laa laa xadda calayka dam sii da gabadh warya waad xidhanta mar damba taabato xakama bikayri maa anzala fakafara bidalik soo saad ma ayib axkaamtu qaadagu xukumhaya way kala duwan tahay xaakim go-aanku gaari kolba masaladu waa xukumeed ay ku xidhan tahay ayb nidaam caam ah oo ummadda lagu dabaqahayo oo calaya wa calayka wa calaa hayrina lagu xukumahayo ninka hadduu dejiyo mukhaalif likitaab illah fi mas'ala waaxida kaafir murtada wey ijmacu salafi saalix ijmaacaana ibnu taymiya soo gooriyey waxaa soo gooriyey tilmiiduhu ibn alqayim wakadalika ashaaficiyatu kulluhum waxaa soo guuriyey alxaafid ibn xajar asaguna dimnan buu u keenay si kastaba noqotee waa in la kala qadaa alqadaaya almucayana iyo alxukm alcaam ashaamil alxukm alcaam ashaamil shalay waad maqlaysay sheekh ucutaymiin wuxuu yihi ninku hadduu khamr iskuu cabana waa gooni waa xukum khaas laakiin haddii si caana ah suuqa loogu cabo oo shati loo gooyo laysin waa kufriya gaalimidiinta lagaga baxaya haa ulaahi kafara murtaduun farqi wey sheekh islaam ibnu taymiya ardaygiisa naqiya markay masalada ka hadlayaan tafsiil bay geliyaan alandim alcaama iyo dasaatiirta caamka ee ummadda lagu dabaqaya almukhaalif likitaabillahi ninka dejiya ama u xuguntama ama ka qayb qaata ama lijaan u sameeya kaafir wey afar xaalo weeye xaalaat lxakim bigayri ma anzala allah waa in la fiiriyo alwaadic lidasaatiir walqawaaniin kaafirun billahi alcadiim boqorkii iyo madaxweynihii amre in la dejiyo hay-adna loo saaray iyo ladna dejisa muxuu ahaayey qawaaniintana waa kafaratu murtaduun لأن الإذن والترخيص والأمر بالكفر كفر الآمر والمعهي الآذن والمرخص طيب أسنا كافر وي كدجينا وكافر xaakimka ku xukuma iyo qaadiga sharci gareeya wax ku fuliya kuna xukuma dastuurka noocaasana maxaan leenahay kaafirun bilah alcadey murtad shacabka u xukuntama aladi yataxaakam alaamir alwaadic waalxaakimu bihi waladii yataxaakamu ilayh iyo dastuurka ninka u xukuntama asna waa kaafiru murtad afarta xaala kafaratu murtaduun xaala waxaa kuu soo hadhay khaamisa waa xaakim bikitaab illaah qaadi bisharci illaah in adeerkii nin kalaasu yimid uu ku qalluciyey lirishwatin aw lihawan fii nafsihi aw ama ninkan oo col ahaayeen oo xoogow hadda kor isku dhaceen maanta manjaanis kaa helay mana qadaan igu timid uu ku qalloociyey ree hebel saqiir ciluun baa naga dhexeeya umuladoox baa naga dhexeeyey wuu kugu qalloociyey lihawan aw shahwatin aw liidraari lhayr aw ictidaa'in waana qadiya mucayana hebel khusaysa laa xukum caam oo laga fiirinayo brotocool qodobka labaatan iyo sideeda faqradiisa saddexaad baa kugu dhegan aan lalahayn hada alkhaamis huwa aladi ikhtulafa fiihi ibn cabaas iyo jamaca min aslf waxay yidhahdeen kufrun duuna kufr ibn mascuud wa talaamidatu kufrun muطlaq liannahu sawara albaطila fi suurati xaqin buu ka dhigay masalada hiy masala alkhilaafiya saddexda suwaree hore muran ma laha siduu faahfaahiyey alimaam cabdirazaq fi kitaabihi fataawa alimaam cabdirazaq xafiifi waxaa faahfaahiyey oo kale wasiirka ree ali sacuud wasiir shu saalix ali shaykh kitaabkiisa atamhiid lisharxi kitaabi tawxiid ka fiiriya xaalaadkan muran ma laha waxaa kaloo saa u qaada dhigay isaga awowgii sheekh maxamed ibraahim risaaladiisa loo qaa taxkiim alqawaaniin wa kadalika mararka qaarkood sheekh albani cafwan sheekh nubaas iyo ibnu cuthaymiin iyo shanqiitiba fii masaa'il mararka qaarkood bay taqriiriyaan amaa weligaa ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin fii masalat alxukm ha ictimaadi liana cindahum idiraaba cajiiba wa lix qowl oo iska horeyn baad ka helaysaa hal gemad oo sugan iyo hadda qowl ictimaada kamaal masalada eh, ibnu cuthaymiin shunqbaas taxayaru fi lmas'ala ama alimaam shanqiiti lahu qowlaan mas'alada qadiyada mucayankaana wuxuu aaminsan inay tahay kufr duuna kufr atashriic alcaam wa tashriic alqawaaniinna wuxuu aaminsan inay kufr mutlaqa tahay isagu waa kala qaaday si fiican buu u tafsiiliyey laakiin qolyaha jahmiyat alcasr wa murji'at muxuu ahay alwahaabiya wa jahmiyat salafiya iyagu qowlkiisan dambe ee ku saabsan markay masalada kufri duuna kufri tahay bay soo guuriyaan kan dambena way ka tagaan ma sheegaan sheekhu yufariq bayna alqawaaniin wاtasaadiir wاtashaariic almukhaalifa likitaab illah wa bayna qaadin kana yaxkum bikitaab illahi uma muxuu ahaaye akhadat shahwatuhu ama muxuu ahaaye akhطa'a aw mxuu aha ligaradi min aaraad fi qadiya mucayana mxuu aha xukumay bigayri ma anzl lah tafsiilku waa sidaas wey masaladu markay saa u caddahay ummadda in la wareeriye ma ah haddaad tirahdaan weligeedba waa mulaq weligeedba waa mulaq kullu man xakama bigayri ma anzalla gaaloobi maayo xataa yajxada oo mxuu ahay u aamino inay bannaan tahay ama uu aamino inay kan tahay inay kan tahay waxaan leenahay qaadi baa loo keenay qadiya mucayana sariqan loo nin waxday nisaaban caaliqan baaliqan min xirsi milihi markaasuu yidhi ninkan wax lagu leeyahay ma jiraan waa fasaxan yahay xadna ma laha maxaad leedihi ninkan ma dhihin sariqadu xad ma laha ma dhihin xadkii ilaahay sariqana muusan inkirin muxuu laakiin rafacay qadiya mucayana jaamici cali loo keenay buu rafacay qadiya mucayana maca tawafuri shuruud ruux waa baaliq waa caaqil waa mukhtaar nisaab buu xaday min xirsi milihi laa shubhata mulkin fiih orgaal ma ihi waxaa weeye ummaddan kala dejinhaya sharcigu inuu diinta ilahay waan aaminsanahay adduunka o dhan u qiimo badan yahay kitaabka rabbiga in la raaciy waajibka kan ma banaysanin qalbigiisa madaaba ka hordoonay maxaa leeay ninkan liannahu xakama bigayri ma anzala allah ayib kusugnaanay oo wareegeysanaya sheekh ramat llahi tacala aleyh wuxuu leeyahay masaladan waa istibdaalu shariica maslaة اlqawaanin wاdasaatiir waa istibdaal lisharci اllahi subxaanaه wa tacaala sharciga lah la qaaday oo codkiisa weliba mari oo masmuuca ayaa la hayaa ilaa minka yaalla ayb oo youtube-kaad ka helaysaan ilaa minka dad daartaan idiin soo boodahaya wuxuu leeyahay sharciga lah meesha intii la qaaday la durkiya ku kale lagu bedelay weeye marka waa istibdaal in ruuxa laga sugo afkiisa sharciga ilaahay waan diiday ma ogeli adduunka maanta lama socon karo alqarn alxaadi walcishruun baa la marhayaa alkhaamis cashar alhijri baa la marahayaa ruuxa in laga suga maabu sheekhu le maxaa yeelay tan waa iska caddahay hadduusan aaminsanayn in qawaaniintu iyo dasaatiirtu iyo baynal koorku uu ka qiima badan yahay sharciga ilaahay kii ilaahay muusan riixeen ee alla dejiyey ku kalena kumuusan bedelin hawshu waa iska caddahay almihim masaladu tafaasiishaa ku jirta shantaa qadiyo weeye afar qadiyo kufri mujarada weeye ijmaacu salaf baana tushaya ijmaaca waxaa soo guuriya kugu dhow hadda ibnu kathiir fii tafsiirihi kitaabkiisa ee suurat lmaa afa xukma aljaahiliyati yabquun markuu fasira hoosteeda ka fiiri albidaaya wanihaaya tarjamatu jinkiskaan markuu marayo soo guuriya ijmaaca waxaa kugu fila ku fahmi kartaa altawraa iyo injiil xukmin axkaamihima oon aan la taxriifinin mubadela aan ahayn maanta hadduu nin qaado oo muslim wax ku xukumo ajmaca salafu saalix inuu kaafir murtada yahay hada alijmacna waxaa soo gelay ashekhu islam ibnu taymiya fi majmuc alfataawa mujalad alkhamis wahalaaثuun xukmi ka mar sharci ahaa oo waxyi ah oo ilaahay soo dejiyey laakiin bisharci moxamedin lagu nasakhay maanta ruuxuu wax ku xukuma salaf maxay ku ijmaceen calaa annahu kaafirun murtadun xalaalu dami walmaal ka warramida inagu aanu dejinnay oon alla weligiiba soo dejin oon weligiiba sharci noqonin ruuxu wuxuu ku fahmay in la fahansiyaa fiican kii ilaahay dejiyey ee sharci ahaa ee ummaddu marku janna tegaysay dadkii ayagoo haystoo suuban ku dhintayna oon sharci kale u imanina ku janno tegey maanta maadaama sharcu muxamadin u yimid la nasakhay alxukma almansuukh maanta ruuxii ummadda ku maamula inuu kaafir yahay ijmacu salafi saalix waana ijmac maxfuuda wey famaa baalu marka waxaan inagu dejinnay oo afkaarteenna sakaraadka ama laga soo ergistay gaalo iyo maraykan reer yurub iyo ingiriis iyo holandiis iyo shayaadiin alinsi waljin yani dadku in wax baa loo bahan yahay sheekh ummadda inaan la wareerin ah, ka so mhm. hagee ku taalla ila u tiirso ilahay hadda u tiirso ka keena sharciga ilahay manaadkaas la keeno waa in la hela maogtahay dacawadu ma dhammaadaan sheekh tacaawi ma dhammaan manaadka hadlakima ilaahay in been loo tiriyo waa kufri mujarad ah sharcigiisa intii laga taga sharci kale in lagu xukumana waa kufri mujarad ah intu waa kufriyaad ilahay lagu baaboto waa kufr kana waa kufr inta waa kufriyaad manaadaad fara badan weeye oo meesha yaalla ummadda yaan la lugayna sheekhana aw yactadi ama ku xadgudbo calaa raciyatihi shacabkiisii muctadi tuulaan u dhiibno maamul nidhi beerka ka xashiriyey waa ku xadgudbay waa la soo qabaan isna waa la shaabuga aw yatacazaa wuxuu ku habarwacanayaa bicazaa'i ljaahiliya saa loo taftay yaa ree hebel mu la kiciba nin bay isku dhacahayaan qabiilkuu ka dhashin buu ku habarwacan ninkan faara qabiil iyo qowmiyadii nacaraat aljaahiliya soo noolaynhayaa in la shaabugo wey ka qawli yaa la qaysin ow yaa la yamanin ree yamani ree qays ilahi baa isku taagay aw yulabii daaciya aljaahiliya ama wuxuu yeelaa oo u dhgnugul yahay ninka jaahil dadka ugu yeedha yaa ree hebel wuu soo gurmanayaa burku soo fujisa war xaga ordaysaa yaa ree hebel baan maqlahay meeshaan ka maqlahay anugun ree hebel baan ahay asna waa la intii la qabto xagga la geenhaya intuusan gaadhin meeshuu ka ordahayay baa la leexinhaya ilaa hayri dalika min anwaaci almuxaramaat fa yucaaqabuuna waa la ciqaabi tacziiran edbin iyo wa tankiilan cabsiin dadka lagu cabsiinaya ama cibraqaadasha laga dhigi tankiilku hadda waa inaad heyrka lagugu cabsiiyo waa in lagu cibraqaata lagu garaaci iyo wa ta'diiban tacziirka la macno tahay biqadri ma yaraahu lwaali ninka xaakimka ama qaadida kolba siduu arko ba ku xukm calaa xasabi kasrati dalika damb fi اnnaasi wa qilatihi dembiga asaga yaraantiisa iyo banaanta ummadda ku dhex badan yahay bay ku xidhanta hawshu ummaddu hawsha hadday qabatintay oo lagu dhaqmo waynu jilcinayna si fiican nin la cafin ma jiro kulli waa la jilcin faidaa kaana kaiiran dembigu hadduu ku badan yahay ummadda zaada fi lcuquubati buu kordhin waaligu bikhilaafi ma idaa kaana qaliilan kasa duwan dembigu hadduu yar yahay oo dhifdhif yahay dadka qaarkood ay sameeyaan cuqubo yarunbuu ku dhufan kordhin maayo haddii haddii laakiin waa kordhinhayaa wuu dallacahaya meeshuu toban ka labaatan buu ka dhigay soddon afartan lixdan buu gaadhsiin boqol tayib haddii loo baada mar laba boqol tegaysaa hawshu wa xasabi xaali lmudnibi ka dembiga ku dhacay baynu kolba eegayna xaaladiisu ma nin iska fiicnaan maanta khaldameyba mise waa geed baktiyey oo baasha shaqaba ka dhigtay ee darrada ah ninka hawsha isagu shaqaba ka dhigtay waa in la jilciyo wey si fiican loo buusha bixiyo ninka mar khaldameen waxaan leenahay xoogu yaro xawdina yaa kugu filan fa idaa kaana min almudminiina kuwa daa'imay dembigan qabatimay ee balwadda ka dhigtay hadduu yahay cala alfujuuri muxuu ahay dembiga ziida waa la kordhin fii cuquubatihi asaga tacsiirtiisa bikhilaafi almuqili min dalika kasa duwan ninkii yaraystay aan hawsha aan ku badnay wa calaa xasabi kibari demb dembiga laftirkiisa ku tacsiilinama dembi weyna kabiira min alkabaa'ir ba mise wa sagiiru iyo wa bay ku xidhan tahay fa waa alciqaabi man yatacaradu linisaai innaas ninka u banbixi meelaha taagan jidadka laga marla'yahay ee gabdhaha baabuurka la soo raaci ee hadiya koor meelaha uun wixii dhoofi iyo wixii soo degay wax socdo un sugahayo un iyo gabadha magaalada ku cusub weli aan waaqaca fahmin shuqul soomaaliya ad garanaysaa bay la tahaad ayb iyo awlaadi macruurtu ninka u banbaxa la ciqaabi oo laga kordhin laa yucaaqabu man lam yatacrad ilaa limra'atin waaxidatin aw sabiyin waaxid ninkii mar khaldamay lamid ma ninka hawshaba lagu yaqaana shaqo ka dhigtay hal haweene maa dhunkaday ama wiil yar muxuu ahay isku gubay ee bogga saaray ayib iyo ninka hawshaba lagu yaqaana caan ku noqday hebel waa ku aafansa hawshaada maqlaysaa ayib sidii muxuu ahay maal la wede nimaanu saaxiibana ninbuu iga sheekeynayay ayib toonka loo joogi layahay ayb marka waa saas walaysa liaqali tacziiri xaddun tacziirtu mar hadal bay noqonaya canaan siduu nabigu u canaantay muxuu ahaay khaalid ibnu waliid markuu dilay reer bani jadayma birta ka aslay nabigu waa kii canaantay canaan baa ku fil looma gacan qaadin wain kaana muta'awilan ta'wiilku tacziirta rafcin mahayo ta'wiilku xadku rafciyaa laakiin tacziirta ma rafciyo la soco edbin way midaani xadkuna waa gooni usaama ibnu zayd markuu dee ninkii gaalka ahaaye bacdamaa laakin ku dhawaaqay tawxiidka nabigu waa canaatay mucaad ibnu jabal markuu salaada ku dheereeyey ansaar reer bani saliim uu ku dheereeyey ninkan goosta ansaariga ahaa ee uu ninkan munaafiq weeye nabigu dhagu ka raacay mucaad wuxuu ka dhac waa ogeydeen waa atacziir bilkalaam wey atacziir bilficil nabigu waa samayn jire sal slam saxaabida asagoo imaam ah ayuu xagga qiblada xaaka u tufay nabigu waa eegay maamuuminta u yeedhay wuxuu ninkaas maalin dambe idima tujin karo casrkii baa la aqimay istawi walaa takhtalif bu laa nastawi bay dhn wanakhtalif ah, abadan socon mayso maxaa jira nabi maxamed baa ku casilay saxaabigu ordana bu nabi alla waa siday ma qur-aan baa soo degay maye liannaka aadayta allaha warasuulahu walmalaa'ika ilaahay iyo rasuulkiisa mala'igta baad dhibtay adoo tukan oo ilaahay qibladiisa kusii jeedo oo lagu hor taagan yahay baad candhuufiya xaka tufaysa edab ma lihid wey iyo maamuus midnaba bannaanka mar baa leh waa atacziir he bilcazli walficil shaqo weyn baa laga qaaday shaqa diiniya baa laga tuuray fii saxiixi muslim xadiidkii cawf bn malik alashjaci kun toddoba boqol konton iyo saddex taqriiban xadiid baa ku jira nin amiira jamaca la duula muslimiina gaala dhasha la dhigtay waa la jeclay khanaa'in baa la helay nin baa nin fur ka qaatay salabki yuu ka furtay ila niman qatala qatilan falahu salabu baan isku ogeyn moogtahay furkii baa batay marka amiirka wuxuu yihi hawshaa ninkan aad ka qaadato waa hanti dhan hanimo dhan wey qori weyn iyo alaab iyo seef iyo boosh iyo dhar iyo wax saaran ninku waa raraa sida mxuu ahay ciidanka maraykanka kale hal maraykan kii dila ninkii dila xooluu ka helaayo ka dhargahay faqri waad jabinaysaaba mm-hmm. alimaam ibnu kathiir markuu ka hadlaayey yacquub ibnu yuusuf ibnu tashfiin almaqribi markuu intuu ka duulay morocco intuu ka dhaqaaqay uu tegay sbeni andalus nin alfonso salis la odhan jiro musiibe ah baa wuxuu adoonsan jiray nimankii labaatan iyo sagaalka duwalaadkii maqrib ee andalus buu ugu yeeshay sadayna bixin jiray iyo koodhibu ka qaajiyay canshuur inuu daayo markaasuu dowlad muraabidiin ka asaasantay galbeedka waqooyiga africa wuu maqlay yacquub ibnu taashiin baa waraaq diray wiilki odaygi maaha odaygu su musiibo ahay wiilkii u dhalay wey oo asnaan wiil cajab qaba ah wuxuu yihi waan maqlay inaad meelaha africa joogta haddaad iswaasho laakiin sidaan kuwan u edbi ku edbinhayaa waraaq wuxuu usoo diray gaalkiiba soo diray hanjabaad ah oo tahdiid ah oo haddaad akhrisan ado inaad carabtaba ku siganaysaba waraaqda mintuusaa iskugu laaba korkeeda wuxuu ku qoray irjic ilayhim falana'tiyanahum bijunuudin laa qibla lahum biha walanukhrijanahum minha adilatahum saakiruun wax kale kuma qorin rasuulkii baa la laabtay markuu saa isu majiray buu ciidanka diyaariyey lixdan kun oo askari buu la gudbay kala gudbay muxuuha madiiqan yarkee jabal daariq loo yaqaan buu kala gudbay macraka loo yaqaan azullaaqa oo bale ka dhacday baa lagu kala baxay boqol iyo afartan kun bay go-yo dileen muslimiintuna lixdan kun baa ka shiiday lixdan kun ciidanku asagu la tegey qabaa'ilka carbeeda andalus joogay iyo umarada rag ka yimid iyo rag fuqaho maalikiye ahaa oo taageeray baa waxay noqdeen afartan kun oo kale asna lixdan kun buu watay meeqay isku noqdeen boqol kun gaaladu laba boqol iyo konton kun bay ahaayeen waa maalinka u horreysa muslimiinta lala kacay dhulku waa dhul qabow nimankan muraabidiintu maysan aqoon dhulkaas dhul baraf ka dha'ay oo fardahoodii iyago dhan waa rafaadeen niman afdubanna waa ahayeen niman musiibay ahayeen adigu waxaan oga jeedaa maalinka dambe ilah u gargaaray boqol iyo afartan kun bay xakawda ka gooyeen boqorkii watay gaalada wuxuu ku cararay isagoo dhaawac u cararay ciidan afartan eh, afartan kun meelahaasu la baxsaday markaasuu isqaawiyey ciddiyahaas ka jari maayo buuhi oo dhar qaadan mahayo oo haweenkaygu waa furan yihiin oo waxoo dhan ilaa ay nasaari ii gargaarta buuhi jamiic calaa qaalima nasraani iyo duwalaadka caalamka jira nasaara oo dhan baa soo gurmaday shan boqol iyo lixdan kun askari baa lasoo siiyey macrako labaad baa laisku helay yuusuf taashuuran tabar badan baa lahayn ciidankiisi boqol sideetan shahiiday yaa niman fuqoo maalikiya iyo dad ahlu khayr oo fara badan baa yimid wuxuu helay taqriiban laba boqol oo kun buu helay macrako kaleo waxaa ka dhalan faasila tii horaa ka daran xaafidna katiib baan ka rabaa maxafiyaadku wuxuu yihi khaniimadii buu yacquub qaybiyey cala alwajhi sidii loo qaymin jiray calaa kitaab wa sunati moxamed fa asra almujaahiduuna ila alabad buu ihi ragga mujaahidiinta kulligood aqniay noqdayba ilaa qiyaami saaca hantiday heleen maalinkaas fardaha keliya la helay waxay ahaayeen laba kun faras fardaha keligood ila nin kasta laba faras oo mid dhanac socda iyo mid uu ku nasto iyo mid uu ku duulo yuu wataa kiiba saddex wataa mogta laba boqoloo kun oo faras bay fardaha keligood la helay hubka dahabka saanadda asageena asagoo dhaawacuu keligii baxsaday kun iyo shan boqoloo quwaadiisna waa la dilay markaasuu gabagaba dhigay bil markuu fadhiyo wax soo dhaqaaqa waayo yaa maariq baa ka dilaacay mogta dhibka jira kama tahay mogta islamka wax baabi'iya maari cabdullah ibnu isxaaq almayuuriqi la yihahdo mujrimo murtad ah baa ka soo baxay maqrib intuu boqolka sii maqnaabu afgamiyey imaarado dhan ba afgamiyey yacquub ibnu taashu wuxuu ku qasbanaaday inuu la galo nimanku kale uu jilciyey haddii ninkaa uusan soo noqon lahayn oon khuruuj uusan daakil ka iman lahayn ree yurub dhaqnaa adunka lama arkeen alfonso sadis ninkuu aawood badnaba caaladlaqri yurub iyo gaala adunka joogtay marka laba haazimo nakra on la maqa dhacday baa dadkao dhan xoroobeen oo dadka neeftu qabatay oo naftu ka booday oo la yimid barcelona ku socday inuu tago dulayila ayuu markaa xisaar ku haya oo caasimadii reer yurub o dhan ba ayd markaa ahayd markaasuu maqlay in maraakish la qabtay oo meheble la soo wareegay oo keyrawaan gacantu ay ku jirto oo meesha uu ka tegay keliya ay badbaadsanta soo gaadhay ayagoo marka cararan u yimid gaalada waxay dhah niyo jaban waxaad yeelaysaa muslimiin waan isnaqaana waan isbaabin jiray lakin waxaadu waa xadgudub intaas kugu filan aan isdayno heshiisna la gal heshiiska asagoon raalli ka ahayn buu galay waxaa ku qasbay ibnu kaiir leeyahay ku qasbay alxarb adaakhiliya alatii indalacad fii mxuu ahay macqili meeshuu nin ka yimid ba haddii moogta la qabsad xagee ku noqonaya sheekh waddanka salaadiin kala haysata asagoo inuu nimanka adgamiyo muusan doonayn wuu soo noqday nimanka da way xogaystay ilaa waagi dambe aad afrika qax ku timaadeen hadda kulligiinba asagoo iska soo noqday almuhim waxaan oga jeedaa xadiidkaas aan ku keenay ninkii wuxuu watay yaa wuxuu ah wax badan amiirkii bay la badatay wuxuu ihi in yarna qaadaniyo waxaad yeelaysaa wax yarna waxna soo celi saxaabi baa yidhi ma amiiro waad khaldan tahay ninkan asagaa iskale salabka waxba kama qaadan kartid hadalka ba ku adkay way murmeen amiirkii saxaabi kala murmay ninkii wax dilaba ma aha iyo salabka laaba ma aha wuxuu yihi haddaad ka qaado ood ku celin weydo markaan nabiga u tagno waxa kugu dhaca khaalid bu aha khaalid baa sayaan madiina laba maxamed khaalid hebelo maanta nin dilay oo fur wanaagsan helay oo kan helay buu qayb ka qaaday oo siin waayey ayb nabiga khaalid u celi ninkan wuxuu lahaa iyo wixiisi faraha kaad markaasuu waay nabiga yeelahaya markuu khaalid isma jira ninkana kacay yii bayuur maxaa kugu dhacay saan kugu galay ma aragtay khaalid khaalid bay ku walataa waxaa kugu dhacay ma bu nabigaa maqlay waa loo yeedhay maxaa yl khaalid waxba ha u celinin hantidu waa sideedii shilin celin maysid kii baa dhagah laga raacay alaa tadacuuna lii umaraa'i ayib khaalid faraha ka qadaalay umarada ii daayay xilkooda iyo culayska saaran baa ka daran khalad yar ijtihaad yar ay galeen yaan loo baabi'in marka maxaad ugu diganaysa waa digashay maogtahay waxaa kugu dhacmay arkaysa bayur bishinta lagugu taagay carabka lagugu taagay maogtahay way kugu daadatay wey way kaa jajaban tahay wey marka amiirkii saa looga nabigu waa hawshaa tacziir baa lagu sameeyey sanadka dhannaa waa loo diiday ninkii iska lahaa tacziir weeye bilcuquba almaaliya nabigu waa yaqaana hawlahaas saxaabaduna aad bay u samayn jireen sheekhu wuxuui walaysa liaqali tacziiri xadun tacziirta ganaaxa iyo edbintu xad aan la dhaafin karin ma laha buui oo u yar ama u badanba xad ma laha aqalkeedu aarkeedu muran baa ka taagan iyadu laakiin bal huwa bikulli ma fiihi iilaamu lilinsaan waxaa tacziir noqon kara wax kastoo ruuxa la xabiyo xanuujiyo dhiba oo min qowlin weedh ah wa ficlin canaan wey qawdh wa ficlin la sameeyo ah wa tarki qawl inaan lagula hadlin ah tarku qawl waa in lagaa aamuso oo hadalka lagaa xidho oon yidhaahdo laba bilood hebela lama hadli karo nafta ku qaban mota dadka waba kumaysayeen lakin waa laga aamusay war hebel ma aragtay salaaddii ma la gaadhay maanta ma ciid baa shib ma jirto gaalada meelaha soo gaadhay waa lagu aamusayaaba hadduu mogtay lagaaba koobin waayo waa wadnaf bixiba wa tarki qawlin iyo wa tarki ficlin fal samayntii in laga tago khayroo loo samay in laga daayo biilkii baa laga gooyey ayib salaantii baa laga gooye la salaamhayey kaalmo la sinjira laga gooyey ayib waqad yucazaru rajulu biwacdihi ruuxa in la waaniyo mar baa lagu tacsiiriyaa oo la waaniyo oo la canaanto wacdiguna waa in laisugu kaadaro tarkiib iyo tarhiib wa tawbiiqihi in la canaanto iyo waliqlaadi lahu in hadalka lagu adkeeyo waqad yucazaru bihajrihi in laga hajiro laga fogaado oo laga dheeraadaba lagu tacsiiri karaa iyo wa tarki asalaami calayh inaan lagu salaamin xataa yatuuba ilaa uu ka toobadkeeno in kaana dalika huwa almaslaxa intaa lasooaan soo sheegna haday maslaxa tahay wey kolba siday danta ku jirto ee habboon baa la maraya kamaa hajara anabiyu wa asxaabuhu halaaثata aladiina khullifuu sida nabi maxamed iyo saxaabaduba ay dib ogu ay ugu hijreen saddexdii dib loo dhigay kacab bni maalik iyo hilaal bni umaye iyo muraara ayb waqad yuczaru ama yucazar bicazlihi can wilaayatihi marbay bay ganax wuxuu noqon karaa in lagaa qaaday xilkaadii mas-uuliyaddaad haysay waa ninka soo tilmaanay kamaa kaana nebi sal slam wa asxaabuhu yucaziruuna bidalika siday nebi maxamed saxaabaduba ay dadka ugu tacsiiri jiray in xil laga qaado ayib waqad yucazaru in lagu tacsiiraa wax laga yaabaa buri sheekhu bitarki istikhdaamihi fii jundi lmuslimiin aan ciidankaba lagu darin tacsiir wax lagaga dhig lagu qorin ba askari noo noqon maysid walaa boolis walaa xisbo walaa muxuu ahaye daaci abada xilkao dhan ba lagaa saari kaljundi اlmuqaatil siduu ninkii halgamaagahay dagaalamhay idaa fara can الzaxfi nin baa ciidanka maalin jabiyo cararay xilka laga qaaday garaadihii iyo wixii loo dhiibay wixi dhan ka xayoomayna bas reerka carruurta u dhaqo macsalama fa ina alfiraara min aلzaxfi min alkabaa'ir maxaa yeelay in laga caray riyada iyo goobta dagaalka waa dembi waana dembi aan xadna lahayn hee kafaarana aan lahayn waa dunuubta lahayd atacziir marka tacziir baa bannaan wey iyo wa qaطcu kibista in laga gooyo beelka in laga jaro xadiidka cawfn maalik baa kutusaya isaguna <clears throat> waqaطcu khubzihi buri sheekhu nawcu tacziirin lahu wey in kibista ama biilka ruux ama kaalmada la siin jiray haddii dowladdu ay dadka wax siin jirtay laga gooyaay waa tacziir waa ganax wakadalika alamiir amiirka sidoo kale idaa facala hadduu sameeyo maa yustaclam wax lala yaabo oo la qaadan waayo la waayo oo la waayo facazluhu can alimaarati tacziirun lahu in imaaradii xilka laga qaado abaanduulihii gudoomiyihii degmihii barasaabkii hogaamihii dagaalka wax dhan waan casilaynaa ayib hawl la waay haduu sameeyo wey cumar waa kii khaalid muxuu ka casilay dadkiiba waxay aamineen in uu nasriga gargaarkaa soo ku xidhay waa nin hoodo badan shimbir buu leeyahay gorgor baa saarar khayreed oo kaasa laa fi jaahiliyatin walaa islaami ciidan wada lama jebinin shirki baa meesha ka boodi gaadhay taqdiisu alashkhaas iyo nasriga in afraad lagu xidhay dad mucayaniina cumar taas kow iyo asagoo amar qaadan waayey hanaa'imta iyo feyga marka la ururiyo la helo wuxuu ku ogaa cumar u qaybay fuqaraau lmuhaajiriin walansaar ku hormar khaalidna wuxuu sameeyey ogaasihii reer iyo qabaa'ilkii iyo ciidanka nimada ku xoog badan yahay ee ka dagaal og u qaybiyey nin milatari a ah weeye hawlo milatari bu isticmaalay marka cumarna hawshaa ma ogolay dhaqankii nebi maxamed iyo abubakar buu rabaa inuu maro labadaa erayb yuu eeday waa kii casilay abu hurera anaga soo marray kitabka bilowgiis kusoo sharxnay inuu casilay isagoo baxrayn markuu la yimid lacag toban kun oo dirham ah iyo intaasoo faras uu la yimid iyo lacag cad lacagtan lacag badan way istacdam way la weynaatay waa casilay xilka buu ka qaaday kadibna waxaa caddaatay abu hurayra inuu ahaa nin la dulmiyey laakiin waxaa lagu dulmiyey biijtihaadin wa ta'wiilin saa'iq ayib waagi dambe wakii cumar yidhi xilkii ku noqo shaqadii ku noqo ku noqon maayo mar dambe shaqa dambena kuga qaban maayo oo xeelkaas oo kale ah laakiin wixii kale waan ka shaqey laakiin meel dambe waxooga lagu qaato ana lagu tumo mar damba qaban maayagu waqad yucazaru bilxabsi in ruuxa lagu eh, tacziro xabsi in la xidho jeelka la dhigo waqad yucazaru bidarb in la garaaco la xoodiyo waqad yucazaru bitaswiidi wejhi wejiga in laga catiriyo la madoobay laami loo mariyo dadna magaa lagu wareejiyo mararka qaarkood ama la sidaa isagoo madow rinjaan maalmo kaa go-inin wayaad waxaad ka tirtay lama rabo rinji madow baan ku marin maalmo kaa go-in intaan ugu talagalnay ama maalin kugu dhagaanaan hayo <clears throat> iyo wa irkaabihi in la saaro calaa daabatin maqluuban iyo in dameer la saaro ama faras isagoo sii jeeda ila dameerka marka la saaro inaad meeshuu madaxiisa usii jeedo dameerku ama baqalku ama farasku inaad usii jeedta la rabaa mogta gadagaaba lagu saarahaya xaggaasi waxaad dhawraysaa muxuu ahay simaha dameerka iyo dabadiisa ma dhawraysa asna wuu sii socdaa dadku dhan waa kula yaabahayaan muxuu sameeyey dembi buu galay xaggee bu qara dameeraad buu daaqay waa lagu ogaanhayaa waa facshiraad wey كما qad ru'ya sida laga wariyay can umar khataab radi allahu tacala canhu anahu amara bidalika inuu sidaa faray fii shaahid izuur ninbaa markhaati beenaad furay markaasuu intii dameer la saaro oo weliba timaha laga xiiro si maqlubah loo saaro oo gadis ah kadibna lagu kaxeeyo cabdiraaq baa soo saaray fi musanaf ibn abi shayba waana ahar cumar ka sugan weye duruq dhowra bayhaqina isna waa tilmaama faina alkaadiba tii hore ku noqday sheekhu maxaa wejiga loo madoobayn faina alkaadiba iyo keyrkiiba mxuu ahaay maqratibeelaadka fura wuu weji madow yahayba wejigi weji in lagu xushado lagu tuba nimaan xushoonin beenbuba maqaati ka furahaya fa yusawadu baa la madoobeyn waa la catirayn <clears throat> wa qalaba alxadiida faquliba rukuubuhu sheekhu hadalkii buu bedelay ilaan hadalaan jirin buu sheegay shaygii runtaa uu been ka dhigay beentana run buu ka dhigay marka qadiyadeeda nayada xaqa noqon lahayd u baatil u gadiyey ila shahaadatu zuur ma balaya ku xidhan ma og tahay hawshoo qadiyadii buu cagsiyey asna waa la cagsinhaya dameerka marka loo saara dhabar dhabarka loo saara iyo dabadabada loo saara waa noocaas asaga hawsha cayn wareejiye waa la cayn wareeji ayib wejiga waa la madoobey maxaa loo madoobeyn benaala weji madow baa lagu yidhi wa amaa calahu acla alxaddi xadda tacziir tacziir horta aqal ma laha xasba maa yaraahu alqaadi walwaali weeye xagga aqalka amaa xaggee u sarrayso tacziir la gaadhsiin karaa faqad qiila waxaa la yidhi laa yuzaadu xad lagama kordhiyo saddex shan shan lama gaadhsiiyo ama lama dhaafiyo ay wadaadu yidhahaan nimana saddex saddex bay yidhahan shaaficiyado kale si kastaba noqotee waxay dhahaan tacziir xad lama gaadhsiiyo tacziir xad lama gaadhsiiyo shay tacziir inaad xad muqadara gaadhsiiso lama ogolo muxuu ahaayey waxaa ka mid a ah waxyaabaha ayagu aan la gaadhsiinin arshi arshi iyo xukuumo diyo muqadar lama gaadhsiiyo waxyaa badan noocaasay tirin jireen wadaadaha un marka manhajleyda ay marhayaane faqad qiila laa yuzaadu calaa casharati aswaaq toban olood laga badin mahayo ayaa la yidhi wa qaala kaiiru min alculamaai laa yublaqu bilxudud aw laa yubalaqu bilxuduud xuduud lama gaadhsiiyo tacsiir waa la kordhin karaa laakiin xad la gaadhsiin maayo xuduuddan waxaa inoogu yaraa afartan afartan olood la gaadhsiin maayo soddon soddon iyo shan soddon iyo lix lagu dhufto ayb uma hum culimmadii calaa qowleyn laba qowl wey niman waxay toban lama dhaafiyo xadiid iman doona wax ku dhiseen nimanna waxay idhahdeen maya waa la dhaafin karaa laakiin xad muqadaran la gaadhsiinaynin uma hum calaa qowlayni minhum man yaquulu laa yublaqu bihi aw laa yuballaqu bihi adna alxuduud xuduudda midka u yaraa oo xaddu aan lama gaadhsiiyo maala laa yublaqu bilxuri adna alxuduudi adnaa xuduud lxuri dheh ninka xurka ah xad la garaaca waxaa u yaraa afartan addoonkana xad lagu dhifto waxaa u yaraa labaatan ila niswa isag waad ogtihiin hawshiisii wa hiya alarbacuuna wahamaanuun ama waa siddeetan ama waa afartan walaa yubalaqu ama walaa yublaqu bilcabdi lalaba gaadho tacsiirtiisi weeye adnaa xuduud alcabd wa hiya alcishuruuna aw alarbacuun haddaan xorka siddeetan ku dhufanno addoonka de waa afartan haddaan xorka afartan ku dhufannona addoonku waa labaatan wa qiila waxaa la yidhi bal laa yabluqu bikulli minhumaa xadda alcabdi labaduba xor la tacsiirhayo iyo addoon la tacsiirahayaba la gaadhsiin maayo tacsiirtooda xadkii addoonka ee ahaa labaatanka ama afartanka ahaa qeyl halkaa maray wa man yaquul wuu kuu dulmaday sheekhu khulaasa fasal fiican wey laa yublagu bikulli danbin xadda jinsihi laa yablugu ama musami waaliga ka dhig waalig lama gaadho dheh ilaa inta kugu bannaantay waxayna soo maro dhanbe laa yablugu bikulli danbin xadda jinsihi dembi kasta markuu wax ku tacsiiriya ninka waaliga ah dembigaa wixii ku jinsi xadkiisa gaarhsiin maayo wax zina ku saabsan yuu ruuxuu ku caayay maalan oon qadafna sariixna aan ahayn ama qadafna aan noqon karin ayib waxaan leenahay waa lagu tacsiir lahay tacsiirtaasi waxaan la gaadhsiinayni waa la dhaafin xaddu lkhamr la dhaafin karaa sagaashan baan kugu dhufan karaa waxaan jira toddobaatan maadaama uu qadfigu siddeetan ahaa toddobaatan lixdan maxaa la xaddu jinsigii maanan gaadhsiinin laa yabluqu bikuli danbi fiihi tacsiir xadda jinsihii gaadhsin mahaya buuhi wain zaada haba dhaafiyo calaa xaddi jinsin aakhara xadkii khamra aan dhaafna haddaan doonno laakiin hadday howlacay ku saabsan tahay iyo qadaf noocaasa gaadhsiin mayna xaddulqadfi afartan ahaa muxuu ahaa siddeetan ahaa baan ujeedaa laakiin waan dhaafin karraa xaddulkhamr waan dhaafin karraa falaa yablugu matalan biaakhidi ilmaal ninka xoolaha qaatay tacsiirtiisa gaadhsiin may waaligu min hayri xirzin qaطcan yaddi gaadhsiin maayo ninkii xoolo qaatay meelaan xirsumasel ahaynna ka qaatay waxaan leenahay tacsiir baa waajibtay laakiin tacsiirtaasi waa inaysan gaadhin gacangoyn wax kastaba ku samey boqol urood ku dhufo shan boqol ku dhufo maalmaha ku xidhnaado jilci laakiin tacsiir gacanta ha goynin leanna wuxuu sariqu ku saabsan yahay sariqada xadkeedu wuxuu aha qadculiyad tacsiirtu waa inay marka ka hoosaysa xadka marka ninka xoolaha qaatay waxaad ku dhufan kartaa laba boqol oo ulood shan boqol oo ulood ba kudhufan kartaa maadaama uu ka baaqsaday in gacan la gooyo eegi mayna marka laba boqol ulood inay ka badan tahay xaddu zina oo xaddu lqadfi ka badan tahay oo xaddu shaarib alkhamri ka badan tahay maxaa yeele isku jinsiba ma ah waxaa weye tacsiirkan waa min jihati sariqu ka yimid kaana waa min jihati alkhamri wazina wain duriba haddii doon haba la garaaco akthar wax ka badan min xaddi lqadif walaa nafcalu ku samayn mayno biman facala maa duuna zina zina wax keer ninku ku dhacay haweeney dhunkaday ama taataabtay xadda zina ku samayn mayno markaan tacsiirayno xaddu zina gaadhsiin mayno asagu dilkii boqol shaabug bay ahayd moogtahay hadduu yahay bikri yahay hadduu yahay muxsanna dhagax kudil buu ahaa wain zaada habaa ka kordha tacsiirku calaa xaddi alqadfi hawshana fahanto wey nin baa haweeney tataabtay ama mxuuha dhunkaday ama wiil yarbu mxuu meelaha mxuu ahay lagu tuhmay wixiina qabtay marka ma taabani anugu anoo caglaha ka dhigan taaban han baad qabateen masaas haa xaga geeyo sagaashan ulood sagaashan ulood baan ku dhufanay oo xadulqadf baad dhaafiseen meesha qadaf mee baab waxay gashay zinay gashay ayib isku jinsina ma aha wa kamaa ruwiya can cumar khadaab radi allahu tacaala canhu ana rajula naqasha calaa khaatimihi khaatamihi khaatamki faraatiga cumar bimacnaa tin bari cumar oo kalo samaystay wuu foojeegariyey tim bari islam wuxuu soo samaystay islaamkii dowladdo kale ah wa akhada bidalika min beyt ilmaal waraaq soo qortay ninka hebel hebel reer hebel lacagta inta lahalla siiyo kub wuu ku dhufsaday wuxuu ola tegay ninkii joogay muxua baytulmaalkii wuu fiiriyey waa loo tiriyey qaadaale or la tag ninkii baa la qabtay fa amara bihi faduriba miatan boqol uloda lagu dhuftay uma darabahu fi lyowmi haani miatan uma darabahu fi lyowmi aali hima saddex boqol olad buu ku dhuftay waa jilca ninkaas karbaashow maxaa jira ninka hadda waa dembi weyn buu ku dhacay midda koobaad wuxuu sameeyey takriir buu ku sameeyey ninkii miskiinka ahaa marna taswiir buu sameeyey marna akala almaala bilbaطil saddex dembi wey taswiir baa wuxuu cayn wareejiyey istaamkii moorigi dowladda wajara annaasa calى taswiir wa tasyif waa dembi ninkii miskiinka daacadka amiinkana waa indha maray catir buu mariyey wadaadkii meesha waardiga hayay midda labaad xoolo xaaraan qaatay saddexaad saddex dembe wey marka midiibo boqol ulood waa tacsiiru <clears throat> qisadaasi marka way soo guuriyaan kutub shaaficiya khaasna kutub albayhaqi waad ku arkaysaa muqnigana way ku taallaa meelo badan baa lagu keenay qisada laakiin iyadoo sugan ma helin wa ruwiya can alkhulafaaءi الraashidiin waxaa laga wariyey fii rajuli wamra'atin wujida fii lixaafin yudrabaani mi'atan way sugan tahay middaani nin iyo haweeney baa la arkay gogo wada jiifo muxuu ahaayey furaash weyn iyo barkeefar wada huwan maro weyn wada huwan waa la qabtay maya waan